intaana bilaabin musaxaf iyo muxaraf maxaa udhexeeya ma huwa almusaxaf wama huwa almuxaraf ya a waayo dhibcaha isbedelay waayo xarfiya meesha laga saar xarfiya haddii meesha laga saara kamidda waa isbedeshay kaa laga hadli maayo xarakadii waa isbedeshay kelmaddu waa sideedii wey waa kii yihi siyaaqu waa sidiisii waxba isma bedelay laakiin dhibcaha iyo xarakada ayaa isbedelay الحمد لله الذي أعلى منار الإسلام بالسنة ورفع بها عن القلوب الأكنة والصلاة والسلام على نبينا محمد القائد إلى الجنة وعلى آله وصحبه الذين جعلهم الله أمنة للناس ومنة أما بعد فهذا هو الدرس الرابع من الكتاب الثالث من دروس الدورة الحديثية التأصيلية وهو نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمة الله عليه wuxuu uhi shiikhu walaa yajuusu ma banaana tacamudu takyiiri اlmatni matniga bedelaadiisa in loo badrheedho binnaqsi wax ka dhimis waxa weeye lagu bedelo iyo walmuraadifi kelmaddii kelmad lamida lagu bedelo ilaa licaalimin nin u cilmila mooyaane bimaa yuxiilu lmacaani macnayaasha wixii bedelayay jumladan shiikhu laba masaluu kaga hadlayaa oo culamaau lmusalax markay ka hadlayaan sifatu riwaayati alxadiid qaabka xadiidka loo gudbinayo ee loo warinayo ayay masalada kaga hadlaan labada masale kaga hadlaan masalada koowaad waa ikhtisaaru اlxadiid ama naqsu اlxadiid iktifaau اlxadiidi bibacdihi xadiidkii inaan la wada sheegine qeyb ka mida la sheego oo intaa la gudbiyo masalada labaadna waa riwaayat اlxadiidi bilmacna erayadii xadiidka sheegi maysid laakiin waxaad sheegaysaa macnihii macnihii baad gudbinaysa masalada koowaad haddaynu ka horeyno laa yajuuzu tacamudu tagyiiri اlmatni binnaqsi matniga inaad nuqsaamiso lama ogola ilaa qof fahmaya waxa weeye waxa uu ka tegay iyo waxa uu sheegay inaanay isa saameynayn hadday kale madax bannaan yihiin oo inta uu sheegayaa macnahoodu dhammaystiran yahay oo uuna fahmayo markuu macnuhu dhammaystirmayo iyo markuu isku xidhan yahay hadduu sidaa yahay waa loo ogolya waana sida jamaahiiru almuxadisiina ay qabaan madhab ljumhuur wey way bannaanta laba shardi un baa loo baahan yahy shardiga koowaad sida xaafidku sheegay أن yakuna caalima bikayfiyaة ااqtiصaad markuu soo koobayo qaabkan loo soo koobayo iyo waxa laga tegayo aqoon inuu leeyahay laba anlaa yukhila bاlmaqsuud ujeeddadii xadiidku ku soo baxay iyo macnihii laga lahaa inaanu jebin oo waxyeelin labadaa haddii la helo dhib ma axaadiista sidaasi ku dhaboobaysaa waa axaadiista jumlooyinka ka kooban kala madaxa bannaan sida xadiidkii bukhaari iyo muslim ku yimi ee nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam ida tawadaأa axadukum falyajcal fii anfihi maءa uma lyanhur wman istajmara falyuutir waida stayqada axadukum min manaamih falaa yudkil yadahu fi اlinaa xataa yagsilaha ثalaaثa fainahu laa yadri ayna baatat yadu marka waa hal xadiid ayaa loo soo wariyey culimmada qaarna way qayb qaybiyeen oo isla sanadkii intay sheegaan bay odhanayaan can الnabiy salى اllahu alayhi wasalama qaal man istajmara falyutir ninka dhagaxaan iyo wixii lamida ku istinjoonaya tirada haldheeri ha ka dhigo saddex shan iyo wixii lamida waa jumlo madax banaan markuu soo tooso weelkii uu ku weysaysanayay qacmaha markiiba yaanu la gelin yaanu la gelin ha maydho waa jumlo madax banaan macno gaara tilmaamaysa markuu soo tooso sandaarsi ha samay hadduu sidaasoo kale yahay qayb waliba waxay ka dhigan tahay xadii mustaqila dhib male waxaa la mida xadiidka macnihiisu inuu dhammaystirmayo intaa hadhana ay faahfaahin inama alacmaalu bاniyaat wa inamaa likuli imri'in maa nawa macnihi madhay haddii halkaa lagu joojiyo macnuhu madhay waxaa la sheegay un kii niyadiisu wanaagsanayd iyo kay xumayd faman kaana hijratuhu ilى اllah lakiin intaas waa ku filanta culimmadu waxay yidhaahdeen wamnac lidii tuhamatin fain facal falaa yukamil khawfa waصfin bikhalal bay yidhaahdeen xilligii xadiidka la warinaya hadda cidima warisee kutubtu inoogu wada yaallaa xilligii xadiidka la gudbinayey ee sanadku socday ninka xifdigiisa lagu haystay ee awalba baaritaanku ku socday ee loo tirinayo mise khalad buu galay wamnac lidii tuhama ninka noocaase xadiid la wariyay niman xufaada ee qaab u maqlay ninka xaafidkaa isaga waa loo ogolaya hadduu marna ka tago marna wax ka dhimo waxa weeye isaga waa loo ogolya laakiin ninkii waxa weeye wagash wagashka ahaa ee xaaladiisu aanay isku toosnayn waxaa la yidhi kaasi sidii uu u maqlay ha u gudbiyo yaanu haaf haaf ka dhigin waayo hadduu haaf ka dhigo waxaa loo odhanayaa niman xufaada buu khilaafay khalad baa lagu xisaabinay dacfigiisaa sii badanaya waxay yidhaahdeen haddii ay dhacdaba oo uu qayb wariyo oo uu soo gaabiyo falaa yukamil sidaa ha ku waro ilaa xadiiskii waa la hayaa intii uu sheegay unsaan xifdigiisa looga hadal halkiisaa ku daayo laakiin taasi hadda ma jirto masalada waxaa la yidhaahdaa ikhtisaaru alxadiid ama alikhtisaaru calaa bacdi alxadiid xadiidka qayb ka mida in lagu gaabsado bukhaarina aada buu isticmaalay masalada labaad waa alriwaaya bilmacna khilaaf badan baa ku sugan man yarwi bilmacnaa khilaafun qad qufi faalaktharuuna jawazuu lilcaarifi haaliثuhaa yajuuzu bilmuraadifi waqiila in awjaba cilman اlkhabr waqiila in yansa waqiila in dakar waqiila fi lmawquuf aqwaal kalena waa li hadduu ilaawo xadiidka hadduu ilaawo xadiidkii uu maqlay buu ilaawo lafdigii buu ilaawo bilmacnaa ha ku gudbiy la wax kale ma haye qaarna waxay yidhaahdeen kii ilaawe waa mamnuuc waxaa loo ogolaya kii xasuusnaayo keliya waayo isagu waxbuu isu qiimaynaya isagoo lafdigii xasuusan buu bedelaya tusaalaban baan ka wada aqwaal badan baa ka sugan laakiin falakharuuna jawazuu lilcaarifiin muxadiiinta badankoodu waxay u baneeyeen licaalimin bimaa yuxiilu lmacaani ninka aqoon u leh erayga uu isticmaalay ee uu keenay ee kii nabiga calayhi salaau wasalaam uu ku bedelay inaanu macnaha waxba ka bedelayn ninka fahmaya ninkaasaa loo ogoliyey laakiin ninkii aan luqada ku fiicnayn iyo fiqiga iyo usuulka iyo wixii la mida erayada iyo dilaalaadkooda aan fahmayn amarkii baa laga yaabaa inuu ka dhigo hadal caadi nahyigii baa laga yaabaa inuu isku dabagediyo isaga looma ogola taa waxaa ka soo baxaya labada masaleba jumhuurtu waa baneeyeen ninkii aqoonteeda leh riwaaya bilmacnaa waxaa laga soo reebayaa alalfaad almutacabadu biha kaalfaadi اladaani wاliqaamati wاladkaari wanaxwiha xadiidkii aadaanka inuu yidhaahdo bilmacna laga yeeli maayo oo allahu raxmaan ashhadu an laa ilaaha ila araxmaan oo kale ya tacaalow ila asalaa xay cala asalaa tacaalow ila alfalaax laga yeeli maayo waa sideeda u dahya adkaartii baa la mida sideedaa loo daynaya waxaa la mida kutubtii waxaad leedahay hada alxadiid rawaahu lbukhaariyu haddaad tidhaahdo waa inuu lafdiga isagu leeyahy laakiin haddii lafdigu abi daawuud yahay xadiidka ay isku waafaqsan yihiin laakiin lafdigu uu yahay lafdigii abi daawuud bukhaarina uu soo saaray dee waad ku tacadisay kitaabkii waad ku tacadisay waxaad leedahay rawaahu lbukhaari wa abu daawuud wallafdu lahu abu daauud baa lafdigale bukhaari male waa inaad caddaysa wey marka kitaabkana laa yurwa bilmacna oo ereyadiisa bedeli mayse sidiisaa loo naqlinaya wixii kitaab waa markaad kitaab ka soo naqlinayso fain khafiya almacnaa macnuhu hadduu qarsoomo oo lafdigii xadiidka iyo kelmadiibaa macnaheeda aan la aqoon uxtuuja waxaa loo baahanaya ilaa sharxi lgariibi kelmadaha gariibkee aan la aqoon sharaxooda loo baahanaya iyo wa bayaani lmushkili iyo kuwa mushkilka ah ee macnahoodu ishkaalku ku sugan yahay eraygu haba muuqda macnihiisu hadduu doono in la caddeeya loo baahanaya cilmiga waxaa loo yaqaanaa cilmu gariibi lxadiid kutub badanna waa laga alif mualafaadkiisu waa badan yihi yaa bilaabay anadr bnu shubayl mise macmar bnu lmuhanna labadaba wali oo kelmadaha qariibkae xadiidkaa ah wax ka qoray iminkana kitaabka ugu waasicsan ee ugu ballaadhan ee ugu weyn waa annihaaya fii qariibi alxadiidi wاlahar oo uu leeyahay waxa weeye ibn اlaiir shan mujalad ayaa abacaadkiisa mashhuurka ay ku daabacan yihiin mujalad weyn oo feedho weyne oo fartu yarar waa la isugu geeyey laakiin caadatan ilaa shan mujalad iyo afar mujalad buu ku daabacan kelmadaha ariibkaabaa lagu noqonay kutub badanna waa laga qoray oo waxa weeye baabkaa ku saabsan aad bay u badany kelmadaha waxaa ka mida ariib waxaa la yidhaahdaa kelmadda macnaheeda inaan aad loo isticmaalin oo loo baahanaya qaamuuska in loo noqdo sida xadiidkii صaxiixeynka ku yimi bukhaariyo muslim naha nabiyu salى اllahu alayhi wasalama can الshigaar marka shigaar kelmad gariibay noqoto صaxaabigii baaba inoo cadday wالshigaaru an yuzawija الrajulu ukhtahu wa yuzawija alaaakharu ukhtahu nin buu odhanaya ama inantii labadii ay weliga ka ahaayeen inantaydan ku guuriyay ka kalena wuxuu odhanaya anna inantaydaan ku siiyey way isdhaafsanaya isku bedelanaya meherna la sheegi maayo haddii mid waliba uu madax bannaan yahay oo meherkii la sheegayo dhib male laakiin waa la isdhaafsanaya biduuni mahrin shiaar baa le waa la diiday jaahiliyadaa samaynaya marka kelmaddu markay shiaar noqotay baa saxaabiga u baahday inuu inoo macneeyo oo ishqaar wax la isticmaali jira ma ahayn kelmad hariibay noqota masalada labaad kelmadda macnaheeda waa la yaqaanaa waa macruuf kelmaddu laakiin macnaheedaa mushkila macnuhuna wuxuu mushkil ku noqday ama kelmaddiibaa muxtamila sida waxa weeye lafdiga qur'i oo kale duhrina waa loo isticmaalaa xaydna waa loo isticmaalaa marka labadaba mushtarag bay ku tahay keebaa hadda looga jeedaa xadiiska waa la isweydiinaya waxay u baahan tahay bayaan caddayn bay u baahan tahay wax lagu kala baxo ayaa loo baahanaya waxaa la mida oo ka mida maalan xadiidkii uu yihi nabigu calayhi الsalaau wasalaam laa ymnacana jaarun jaarahu an yagriza khashabata fii jidaarihi nin jaar ahi qofka jaarkiisa ah yaanuu u diidin loox inuu ka taagto gidaarkiisa ma isaga gidaarkiisaa mise jaarka gidaarkiisa nin jaar leh jaarkiisa yaanuu u diidin inuu loox ka taagto gidaarkiisa marka m ma gidaarkiisa isaga mise waa gidaarka jaarki ma la socotaa anigaa halkan degen nin baa jaar ila ah ninkii jaarka ahaabaa wuxuu doonayaa gidaarkiisa inuu loox ka taagto dabeedna kanaa odhanaya war looxani waa culusi gidaarku inaga duminay ama waxa weeye sidan waxbuu ku cilaynaya markaa gidaarkiisibuu odhanayaa waxbaa ka taagan ama dee ateenadan u keensaday ateenu ka taagtay waa isaga gidaarkiisa yaanu jaarkiisa u diidin gidaarkooda inay wax ka taagtaan iyo jaarkiisu hadduu isaga gidaarkiisa u baahdo oo uu wax ka taagto gidaarkii anigu aan lahaa yaanu u diidin labada keebe u dhowde ya waxa weeye dee waxay u dhowdahay adiga gidaarkaagi jaarka ha u diidin wey hadduu u baahdo inuu loox ka taagto maryaha sundha iyo wixii lamida laakiin imaamkeennii shaafici isagu sida kale u qaata wuxuui waa isla gidaarkiisii un kiisii ha u diidin wey oo jaarka qaar baa iska dhib badanoo xitaa waxaagii laga yaabo inay kaa qashqashaan marka fii jidaarihi xaguu noqonay ma kii lala hadlayey mise jaarku u noqonay ma jidaarihiba mise waa jidaari jaarihi wey labadaba waa lig labadaba waa lig in la kala caddeeyaa loo baahanya wayna badan tahay kaana kutub badan baa laga alifay waxaa ugu weyn kitaabka la yidhaahdo mushkil اlaathaar oo abu jacfar aلطaxaawi saaxibu alcaqiidati الطaxaawiya uu leeyahay oo lix iyo toban mujalad buu ku taabacay mujalad baa fahaarisa han iyo tobanka kale axaadiistaa weeye hadday fiqi tahay iyo walo ay fiqi u badan tahay mushkil aaaar buu bixiyey axaadiista mushkilkaa maaha ariibka cilmigaana waa muhim walibana culimmadu waxay yidhaahdeen waa halkay u dhimatay wey alfaadii nabigu isticmaalay calayhi salaau wasalaam inaad macnahooda faahanto oo kelmadda macnaheeda faahanto hadday mushkil tahay macnaha raajixa aad ogaato dee waaba xadiidkii oo dhan wey waayo xadiistu ma wada aha waadix ma wada ah walidalika maadaa culimmadu ay isku khilaafayaan shiikhuu wuxuu ihi uma aljahaalatu jahaaladu wa sababuhaa sababteedu inuu saxaabigu majhuul noqdo waxaa sababaya ana araawi ninka xadiidka soo warinaya qad takuru waa badanaysaa nucuutuhu tilmaamihiisaa badanay fa yudkaru waa lagu sheegayaa oo lagu magacaabaya bikayri ma shtuhira bihi wixii lagu caanbixiyey waxaan ahayn ama bikayri ma shtahara bihi wixii uu ku caanbaxay liqaradin ujeeddo laga leeyahay darteed ayaa waxaa lagu sheegayaa wixii loo yaqaanay waxaan ahayn wa fiihi waxay ka qoreen almuudix ama almuwadix labadaba waa la yidhi oo wuxuu uga jeedaa kitaabkii uu lahaa alkhaiib اlbagdaadi almuwadixu liwhaami اljamci wاtafriiq <clears throat> yacni dadka la kala qaaday ee laba qof iyo ka badan loo maleeyey caddaynta la caddaynay oo saddex nin iyo afar nin baa magacyo kala duwan loo sheegayaa dabeedna waxaa la odhanayaa nimankan dhammaantood waa isku hal magac wey waa isku hal magac almuwadix liawhaam aljamci wاtafriiq wey waana culimmadu waxay yidhaahdeen waa cilmi khatartiisa leh wa huwa cawiisun cilmuhu nafiisu yucrafu min idraakihi tadliisu tadliis shuyuuha waataynu kusoo sheegna inuu ku sifeeyo shiikhiisa waxaa lagu aqoon liarad buu ihi xaafidku inooma sii faahfaahin laakiin ujeedooyinka waxaa ka mid a lilistisqaar ninkuu xadiidka ka warinaya hadduu magacii lagu yaqaane ku sheego waxaa la odhanayaa sookaa ka qaata nin ka yar ama xagga da-da ama xagga booska iyo cilmiga taasaanu doonay dabeedna magac kaleu ku sheegay ama waaba aciif waana ta xun aciif buu inoo qarinay hadduu magaciisa caankaa ku sheego waxaa la odhanaya waa aciif laakiin wuxuu doonayaa xoogaha inaynu baarbaadhno oo aynaan ku degdegin taana waaba lagu jarxiyaa ninku hadduu sidaa sameeyo rag baa samayn jiray waxaa ka mida inuu culimada badsanayo waxaa la yidhi xadiiskaaguba hebel iyo hebel ma dhaafo hebel iyo hebelkiibuu inoo badbadi ya inoo tafaariiqi marba magac waxaa weeye istiktaaru shuyuukh baa lihi almutashabicu bima lam yucطa kalaabisi thawbay zuur buu noqonaya aad bay uga digeen culimadu tusaalayaasha waxaa ka mida ninka la yidhahdo maxamed ibnu qays maxamed ibnu qays ashaami almasluub waa nin la daldelay bizandaqa kaana yadacu alxadiid kadaab bu wadaac bu waxaa weeye konton maxamed lmasluubu khamsiina wajhan ismuhu maqluubu konton qaab baa magaciisa loo dhigay culimmada qaarna waxay yidhaahdeen boqol baan u gaadhsiinay magaciisa boqol qaabin loo dhigay maxamed bnu saa'ib alkalbi almufasir baa lamida isagana magaciisa intaasoo qaab baa loo dhigay rag baa magacyadooda sidaa loo badbedeli jiray marka cilmigaasina waa cilmi muhima shiikhu wuxuu yidhi marka sababaha jahaalada keenaya nin aynu naqaanay baa waxaa lagu magacaabayaa magacaynaan u aqoon dabeedna majhuul buu noqonay waqad yakuunu waxaa laga yaabaa inuu ahaado muqilan mid xadiidkiisu yaryahay ay muqilan min alxadiid falaa yaksuru badan mayso alahdu canhu in wax laga qaato culimada qaarna waxay idhaahdeen falaa yakuru اlaakhidu canhu kuwii xadiidka ka qaadanaya badan maayaan way yaraanayaan waayo mar hadda haddaanu xadiid badan warin loo soo safri maayo cidi danayn mayso ninba ninkuu ka xadiid badan yahay baa la danaynaya wasanafuu fiihi waxay ka qoreen alwuxdaan oo waxaa la yidhaahdaa noocaas man lam yarwi canhu ilaa waaxid waa ninka hal qof mooyaane cid kale aanay waxba ka warin hal nin baa ka wariyey mid labaad male waxaa ka mida tusaalayaashiisa almusayib bni xasan waxaa ka wariyay wiilkiisii saciid bnu musayib oo keliya xadiikiisuna bukhaari buu ku jira musayib ibni xasan waa صaxaabi waa ninkii warinaya waxaa weeye kalimatan uxaaju laka biha cinda allah wa fii riwaayati ashhadu laka biha cinda allah abi aalib markuu sii dhimanay musayib baa inoo soo warinay imaamu muslim baa kitaab ka alifay loo la yidhaahdo almunfaridaat wاlwuxdaad wuxuu odhanayaa hebel lam yarwi canhu ila fulan hebelun baa ka wariyey wahb bnu kambash lm yarwi canhu ila caamir bn hacbi caamir ibn shraaxiil ashacbi wahab ibni khambash waa saxaabi ninka keliya ka wariya waa waa caamir waxa weeye ashacbi caamir ibn shraaxiil ashacbi imaamkii macruufkaa ah. camr ibni taklib waa saxaabi waxaa keliya ka wariyey xasan albasri iyo tusaalayaal badan buu sheegayay kitaabkaasina waa mabuuc almunfaridaat alwuxdaan culimo kalena waa ka qoran alwuxdaan shiikhu wuxuu hi aw yusama markaa ninkii haddii hal qof uu ka wariyo dee waxaa loo filayaa qofkaasi inuu yahay qof majhuula waayo ardaydiisu badan mayso bal arday keliyaaba wax ka wariyey waxaa loo filayaa inuu majhuul noqonayo aw yusamaa ama lama magacaabin ikhtisaaran iyadoo magaciisa lasoo gaabinayo oo tusaale ahaan saxaabigii hadda aynu sheegaynay almusayab ama almusayib ibn xazn ibni xasan laba oji baa ku bannaan wiilkiisu markuu ka warinayo raawigii ka sii warinaya inuu yidhaahdo can saciid can abii aabihi markaa de lama cadday cidda uu yahay lama sheegi aw laa yusama ikhtisaaran iyadoo lasoo gaabinay wa fiihi waxaa ku sugan almubhamaat mubhamaadkaa ku sugan wa mubhamun maa fiihi raawin lam yusam waa taynu soo u qaybinay mubham sanad iyo mubham lmatn hadda xaafidku wuxuu ka hadlayaa mubham sanad oo keliya waayo innagu waxaynu ka hadlaynaa qaybtii xadiidkooda la celinayay markaa ninka haddii waxa weeye la qariyo magaciisa dee xifdigiisana ma naqaan shaksiyadiisana ma naqaan cadaaladiisana ma naqaan xadiidkiisa la aqbali maayo laakiin mubhabkii hadduu matniga dhaco arbiciinka waynugu soo marta isagu wax saamayna male mar hadduu sanadkii xidhiidhsan yahay matniga gudihiisa ka khaiibu baqdaadi baa kitaabka alifay alasmaa lmubhama fi lanbaai اlmuxkama magacyada la qariyey ee ku sugan alambaa almuxkama axaadiista sugan marka kaas haddaynama khusay laakiin kaynu ka hadlayna waa almubhamaat mubham sanad can rajuli can imraati an khaalin an khaali fulaan an cami fulaan can ibni fulaan ciyaal badan buu dhalay ibni fulaan baa ley ibni muxamed awlaaduna waa badanta waa key ma naqan marka ibn ama abu fulaan baa ley iyo wixii la mida haddii waxa weeye lagu sheego alfaada noocaas ee qof cayiman aan ku dhacay nin gabadh abti adeer baan ka maqlay xadiid oday baan ka maqlay can shaykhi iyo wixii la mida waa la celinaya xadiidkaas waa la celinaya oo waxay leeyihiin qofka cayntiisaba shaksiyaddiisa ma naqaan iska daa cadaaladiisa iyo xifdigiisa la garto waa la daciifinaya walaa yuqbalu la aqbali maayo kitaabka ugu weynna waxaa ka mid a almustafaad min mubhamaati almatni wاlsnaad oo uu leeyahay abu zurcata alciraaqi alxaafid alciraaqi wiilkiisii abu zurca ayaa kitaab weyn ka qoray kutub badanna waa lagaa lifay walaa yuqbalu lama aqbalo almubhamu mubhamka walow ubhima haba lagu ibhaamiyo oo haba lagu qariyo bilafdi tacdiil lafdi tacdiil tilmaamaya inuu cadli yahay cala alasaxi cala alqowli alasax haddii lagu socdo masalada dambe xaafidku wuxuu ku tilmaamayaa haddii lafdigii mubhamka ahaa uu noqdo lafdi tacdiil tilmaamay oo waxa uhi xadaanii iqatu ama xadaanii saduuqu ama xadaanii alxaafidu ku yahayna garan mayn culimmada qaar waxay yidhaahdeen waa la aqbalaya isagaa inaga yaqaana mas-uuliyaddana isagaa qaadaya marka waa ninkaa waa la aqbalaya bay yidhahde laakiin waa daciif xaafidku wuxuu hi qowlka saxiixa ah xataa haddii uu lafdi iqa iyo wixii la mida uu ku qariyo la aqbali maayo sababtu waa maxay waxaa dhici karta inuu agtiisa iqa ka yahay laakiin culimada kale agtooda daciif ka yahay waa dhacda ninaad adigu u wadata iqa inuu yahay baa lagaa daciifinay lagaagana xoog badany waayo jarx iyo tacdiil hadday iskhilaafaan asalku waa in jarxigaa la tixgelinay ninka tacdiilka ku socdaa waxaa laga yaabaa inuu asalka ku socdo anigu kuma arag wax dhiba laakiin ninka jarxiga sheegaya isaga waxaa laga doonayaa sababta inuu sheegay marka inta badan waqadim iljarxa jarxiga la horaysiinay sidaa awgeed la aqbali maayo oo tawhiiq faa'iideynaya waxba soo korrin maayo imaamkeennii shaafici baa kitaabkiisa um axaadiida markuu isnaadinayo dhowr meelood buu ku isticmaalay xadaanii man laa atahim ama abaranii aiqatu buu odhanay akhbaranii athiqatu ilaa lix culimmadiisaabuu isticmaalay laakiin waxaa ugu caansan ninka la yidhaahdo ibraahim ibnu abi yaxya oo ah daciifun jiddan bal qaar waxay yidhaha waaba beenaale aimadii waaweynaa kadaab bay ku sheegeen laakiin ma gaadhsiisna xadiikiisu laakiin waa matruuk waa daciifu xadiii jiddan shaaficina muxuu leey akhbaranii aiqatu aiqatu markaa lagama yeelin lagama yeelin shiikhana waxaa loogu cudurdaaray intii isagu uu ka hayay ninka axwaashiisa binaan calaa maa cinda ayuu ku saleeyey shiikhu waxau ihi fain sumiya haddii la magacaabo wanfarada canhu waaxidu midii uu kala keliyoobo famajhuul lcayni baa la yidhaahdaa majhuul lcayn baa magaciisa la yidhaahdaa raawigii xadiidka soo warinayay hal qof baa ka wariya xadiidka magaciisana waa laynoo sheegay cid tawhiiqisayna lama hayo tidhi waa iqa wuxuu noqonayaa majhuulu cayn xadiidkiisa la daliishan mayo marka haddii la tawhiiqiyo xadiidkiisu waa oo dee u tawhiiqiyo nin imaama miman yuqbalu qowluhu fi ljarxi wاtacdiil hadduu tawhiiqiyo waa la aqbalaya laakiin hadduu noqdo ka tawhiiqinaya kii keliya ka wariyey ka war ya keligii baa ka wariyey wuxuu hi anaana idiin haya culimmadu waa isku khilaafsan yihin saxiixuna wuxuu yahay hadduu noqdo a'imat ljarxi waatacdiil kuwii qowlkooda la tixgelinayay waa laga aqbalay waa laga aqbalay aw inaani waxaa ka wariyey infarada canhu inaani laba iyo fasaacidan wax ka badan walam yuwaaq waxa weeye tawhiiqna lama siinoo lama odhan waahiqu famajhuulu lxaali baa la yidhaahdaa wa huwa isaguna almastuuru baa la yidhaahdaa almastuur marka haddii raawigu mid keliya uu ka wariyo waa majhuulu cayn mid labaad hadduu ka wariyana jahaalatulcayn buu ka baxaya wuxuu u baxayaa lxaal xaalkiisuna waa ka fudud yahay majhuululcaynka shiikhu wuxuu uhi waana mastuur culimmada qaarna way kala qaadayaano waxay leeyihiin majhuululxaalku waa ka laba nin ay ka warisay ee aan la tawhiiqin mastuurkuna waa ka sii sarreeya oo waa maxay waa ninka daahirkiisa dad dhowra baa ka wariyey tawiiq cad looma hayo tawhiiq cad looma hayo dhinaca kalena jarxi looma hayo daahirkiisana cadaalad baa ka muuqata dhowr culimaana waa ka wariyeen ninka noocaasa waxay leeyihiin xadiidkiisa waa la aqbalaya mastuur baa la yidhahda وفي الأصح يقبل المستور في ظاahiرihi عadل وbaطن khaفi bayna laakiin sidaa xaafidkaa saxa mar haddaan tawثiiq loo hayn waa majhuul اaal waa majhuul اxaal labadaa ka bixi maayo marka majhuulxaalkaa wuxuu noqonayaa mastuur mid saddexaad ma jiro shiikhuu wuxuu hi uma اbidcaةu طacnigii baynu ku jirnay kii sagaalaad wey ee raawiga lagu طacninayay uma albidcatu bidcadi imaa bimukafirin waxay noqonaysaa inuu ku bidcoobay wax lagu gaaloobay imaa an takuuna waa inay noqoto bidcatuhu bimukafirin wax la isku gaalaysiinay oo lagu gaaloobay aw ama bimufasiqin wax keenaya faasiqnimo falwalu ka koowaad ee hore ee bidcadiisu gaalaysiin ay tahay wax lagu gaaloobayo laa yaqbalu aqbali maayaan saaxibahaa saaxiibkeed yani ninka sidaa sameeyey aljumhuuru jumhuurku aqbali maayaan wathaani ka labaad ee bidcadiisu mufasiqa tahay wax lagu gaaloobaya aanay ahayn yuqbal waa la aqbalaya man lam yakun kii aan ahaan daaciyatan mid dadka ugu yeedhaya bidcadiisa fi laصaxi fi lqowli اlaصaxi qowlka sixada badan haddii lagu soco ilaa an yarwiya inuu soo wariyo mooyaane maa yuqawi wax xoojinaya bidcatahu bidcadiisa fayuraddu waa la celinayaa cala lmukhtaar cala lqowli lmukhtaar marka lagu socdo qowlkii la dooranay wa bihi sidaas oo ah hadduu soo wariyo wax bidcadiisa xoojinaya saraxa waa caddeeyey aljuuzajaani shiikha juuzajaani la yidhaahdo shaykhu nasaai nasaa shiikhiisa ahaa iyo abi daawuud iyo tirmidiba waa ibraahim bnu yacquub aljuuzajaani baa la yidhahda jawzajaani nusakda qaar bay ku timi jiimka in la fadxiyo laakiin sawaabku waa in la damiyo wey aljuuzajaani zadana waa la fadxinaya wuxuu dhintay laba boqol sagaaliyo konton hijradii nabiga calayhi salaau wasalaam laba boqol iyo lixdan oo midla sidaana wuxuu ku ihi kitaabkiisa la yidhaahdo axwaal rijaal kitaab rijaasha uu kaga hadlo ayuu sidaa ku sheegay masaladani waxay tahay raawigii in lagu acniyo bidca inuu ku dhacay bidcadana labaa loo kala qaaday bidcadaa uu ku dhacay inay tahay wax keenaya gaalnimo wax gaalnimo keenay waxaa gaalnimo keenaya labaynu u kala qaaday waayo hadalka shiikha waxaa ka muuqata nooca koowaad ee bidco gaalnimaha hadduu ku dhaco muxuu yidhi laa yaqbalu saaxibaha aljumhuur buu yidhi maxaa soo haray qolole bidcadii lagu gaaloobay xadiiskiisa ninka warinaya waa la aqbalay sosaama bidca mukafira ka ku dhacay jumhuurta aqbali maayaan lakiin dad baa aqbalaya sooma waa la socotaan sooma marka laba xaalayn u kala qaaday albidcatu lmukafira bidcadaasi mukafira inay tahay in la isku waafaqsan yahi warkeedu cadiya mil man ankara mra macluuma mutawaatira min adiini macluuma min addiini bidaruura wax inay diinta ka mid tahay la hubo oo qaciya oo mutawaatira ayuu waxa weeye bidcada ku diiday ama wax saasoo kale ah oo aan diinta ka mid ahayn oo mutawaatir ay tahay inaanay diin ahayn ayuu diin ka dhigay labada xaalaba ka noocaasa bidcadiisu waa mukafir wey waa sida nimanka hadda xilligan oo kale jooga ee muslimka sheegta alqaadiyaaniya waxay aaminsan yihiin nebi maxamed nebi inuu ka dambeeyey hulaam mirza axmed alqaadiyaani ayay aamineen waana la isku waafaqsan yaha ninka aamina nebi maxamed nebi inuu ka dambeeyo inuu gaal murtad inuu awaaifta muslimiintana kama mid aha kama mid ah laakiin markay de waxaa wadeen muslimiin bay ahaayeen ninkaasay u imaamadeen khudbadda jimcuu u galay waxay waa igu soo degay buu yidhi way aamineen ingiriiskuna waa sii buunbuuniyey laakiin markii dambe waxay noqdeen qole murtadiina gaaloobay haddii xaalku sidaa yahay waa ijmaac qofka bidca gaalnimaa ah ku dhacay inuu inaan waxba laga warinayn si kastoo muslim u sheegto waa ijmactaasi xaaladda labaad bidcadu ku dhacay waxaa ka dhalanaysa shay gaalnimoah baa ka laazimaya laazimkaa marka loo sheegana ma qabo ma aaminsana walaazimu lmadhabi laysa bilaazim madhabta wixii ka dhashay markuu madhab aaminay baa waxa ka dhashay waxa uu aaminay wax gaalnimoa laakiin wuxuu isagu sheegay ma laakiin ilowba ilow ka dhalanaysa ta noocaasa laazimu lmadhabi laysa bimadhab bay culimmadu yidhaahda lagu gaalaysiin maayo bidcadaasi haba ka dhalata wax gaalnimo ah mar haddaanu laasimkaa cadee gaalnimada aanu qaadan inay bidcadiisa ka dhalanayso waa ka aynu sheegaynaa culimmadu ay isku khilaafsan yihiin oo jumhuurtuna ay celinayaan qolana ay aqbalayaan waxaa la mida ka la ysku khilaafay bidcadiisu ma gaalnima mise ma aha kuwa la ysku khilaafay iyaguna halkaasay soo gelayeen laa yaqbalu saaxibaha aljumhuur badanku way celinayeen xaaladda labaad bidcadu inay noqoto mufasiqa sida bidcat lkhawaarij bidcat lqadariya bidcat lmurjia almuctazila iyo kuwa la ah kuwa noocaasa ee iyaguna usuusha waaweyn ee kitaabka iyo sunnada lagu caddeeye khilaafay ee waxa weeye bidcada u xoogsiibtay bidcadoodu waa mufasiqa maaha aha mukafira ma xadiidkooda ma la aqbalaya mise la aqbali maayo khilaaf aada u badan baa ku sugan qole waxay yidhahdeen totalba la aqbali maayo qole waxay yidhaahdeen marnaba la celin maayo waa la aqbalay mulaa qolyo kalena tafaasiil badan bay geliyeen laakiin ibnu xajar wuxuu ku xidhay laba qeyd midi muxuu yahay yuqbalu man lam yakun daaciyatan fi lasax horta waxaa loo kala qaadaya waxa weeye ninka bidcada aaminay miyuu la aamusa oo waa lagu ogyahay oo waa lagu xantaa laakiin dadka uguma yeedho naftiisu u aaminsay mise dadku ugu yeedhaa hadduu dadka ugu yeedho waa la celinaya yuraddu daaci ninka daacigaa waa la celinaya wa yuqbalu man lam yakun daaci ninkaan daaciga ahaynna waa la aqbalay sababtu waa maxay dee ninka daaciga ah ee bidca u ololaynaya bidca u ololaynaya dee waxaa suuragala inuu waxaa weeye xoogaa wax istaba mariya bay yidhaahdeen ama uu wax ku tasaahulo fududaysto si uu madhabtiisa u difaaco tuhma meesha taal hadduu daaciye culimmada qaar waxay yidhaahdeen hadduu daacin noqdo xataa hadduu daacin noqdo laakiin run uu sheegay oo shuruuddii laga helay ninka iqada ah xaafidka daabitka saadiq inuu yahay shuruuddii xadiiska lagu aqbalaya haddii laga helo xataa hadduu daaciyahay xataa hadduu daaci waa laga aqbalaya waayo bukhaari iyo muslim bay ka buuxaan bal waxaa ku jira khawaarij baa ku jira macruufa oo ninkii cimraan ibni xitaan ya eh, ninkii cali dila abdiraxmaan muljim muxuu yidhi ya darbة min taqiyi ma araada bha إla liyblغa min di اlcarشhi ridwana إnii la أdkurhu ywma faaxsibhu أwfa اlbariyaةi cinda اllahi miiزaana ninkii cali dilay oo isagoo ammaanay u leeyahay cid kama ajar badna walibana ku darsoo nin ahlu sunna abu ah dabeedna gabadh khaarijiyada oo qurux badan oo caqli badan ayuu jeclaado gabadhii bui waa guursanaya war iska daabaa ley wuxuu hi ahlu sunnahan kusoo darayaabuu markuu la aqalgalay waagu wuxuu u baryay isagoo khaariji iyadiibaa jiidatay iyadii baa kaxaysatay ragga intay finaanad iska dabagalaan odhanaya waa soo haruurinaya iya <laughs> adiguna muusikadaad u qaraacaysaa marka dambe marka sheeko saxa maa labaduba isa saamaynaya ninkuna gabadha waa saamaynaya gabadhii baa lamida mid kharibanaya iska guursato ay tiraada waan soo hanuuninaya iyo salaatuleilkaan ukacaya waan u ducaynay ya sax maa weeye qofku inuu u maaldayo wey meeshiisa ninkaas saasuu ku socda xadiikiisu bukhaari buu ku jira walibana waa daaciya macruufa waa nin lagu yaqaano bidcaa dadkan ugu yeedho marka culamada qaar halkaasay ku tageen waxay leeyihin mar haddaanu waxa weeye been lagu aqoon oo diyaanadiisa iyo sidiisa kale u hagaagsan tahay xadiiskiisa waa la daliishanaya ka labaad haddaanu daaci ahayn dadka bidcada ugu yeedhay xadiiskiisa waa la aqbalayaa isaga laftiisu hadduu soo wariyo xadii bidcadiisa xoojinaya bidcadiisa xoojinaya waa la celinayaa ba yidhahde iyada lafteedu saxiixay ku jirta oo ibnu miswar oo shiiciya imaamu muslim wuxuu usoo saarayaa xadiidkii ahaa ya cali laa yuxibuka ila mumin walaa yubiduka ila munaafiq walaa yubkiduka ilaa munaafiq shiicigu ahaa daacinimo laguma hayn laakiin waa lagu yaqaani waa lagu yaqaani xadiidkuu soo wariyey nin shiico waxa weeye fadlu cali ka hadlaya miyaana isku toosnayn oo isugu toosanta haddana xadiidku saxiixu muslim buu ku jira axaadiista lagu qabsaday imaamu muslime la tuhmayna kama mid ah cid ku qabsatay oo tihi ninkaasi waa maa yuqawi bidcatahu buu keenay ma jirto waa la aqbala axaadiistaa muslim buu ka mid yahay marka maslada hadal baa ku jira sida ugu dhowna waxay tahay ninku haddii sida kale loogu kalsoon yahay in xadiiskiisa la aqbalayo xadiiskiisa in la aqbalayo waana sida culimo badan ay waxa weeye sameeyaan bidcaduna waa taas tafaasiiltaa ka badan bay u baahantah lakiin intaasaa halkan ku filan insha allahu taala ka ugu dambeeya wixii raawiga lagu daclinayay uma suu lxifdi xifdi xumaanta in kaana haddii uu yahay laaziman mid joogta ah fa huwa isagu ashaadu baa la yidhaahdaa calaa ra'yin calaa qowlin haddii lagu socdo aw ama aari'an mid soo kordhay buu noqdo dib ka yimi falmukhtaliu baa la yidhaahdaa halkan xaafidku wuxuu ku tilmaamayaa ninku hadduu noqdo sayiu lxifdi sayiu lxifdina waxaan filayaa inaynu soo marnay soo ma ya markii aynu soo macnaynaynay suu lxifdiga waa ninka fifty fiftiga ah hamsiin hamsiin laa yatarajaxu isaabatuhu calaa khaa'ihi saxdiisu khaladkiisa kama badno khaladkiisuna sixiisa kama badno labadu isku dhowdhow yihin ninkaasi waa nin xifdigiisu xunya xaalkiisuna waa sahlay laakiin xadiiskiisu waa aciif xaafidku wuxuu yihi huwa shaadu calaa ra'yi shaadka maxaynu ku soo sheegnay fain khulifa biarjaxa ha fahuwa maxfuud fahuwa shaad wa muqaabiluhu almaxfuud waa sidii munkarka aynu ku soo sheegnay almunkaru calaa ra'yi shalay markaynu soo maray marka qolaa waxay leeyihiin ashaad waxaa la yidhaahdaa marka la iskhilaafo marka la iskhilaafo unbuu shaad noqonaya qolena waxay leeyihiin maye kii xifdigiisu xumaa xitaa yaanu cidba khilaafi hadduu sayi lxifdi yahay xadiikiisu waa haad xadiidkiisu waa shaad marka culimadaas waxay odhanayaan shaad la odhan maaye daciifun baa la odhanaya mar hadduu nin sayiulxifdi xadiidka la keliyoobay waxaa lo odhanayaa xadiiun daciif fiihi fulaan sayiu lxifdi intaasaa lagu dhaafay waxba shaad la odhan maayo qolana waxay leeyiin isaga laftiisu waa shaad kaasi waa haddii ninku xifdi xumaantu ay joogto u noqoto laazim intii aynu barannay oo xadiiska ku jirayba xifdigiisu waa xumaa waxaa jira mid xifdigiisu dib ka xumaaday xaafid buu ahaa ama laabtu ku hayay ama kitaabka dabadeedna asbaab baa ku timi xifdigiisii khalkhal gelisay asbaabtaa waxaa ka mid a inuu gaboobay waxaa ka mida inuu xanuustay waxaa ka mid a inuu kitaabkiisa wax ka sheegayey kitaabkii ka lumay ama kitaabkii ka gubtay asbaabo badan baa jira kuwa ugu cajabta badanna waa waa ninkii ibnu abi maryame la yidhi dakhalat calayhi lusuusun fakhtalat tuug baa usoo dhacday dabeedna isku dhex yaaca ma alaab qaaliyay ka xadeenoo saamaysay allahu aclam mise naxdintii uu ka naxay iyo argagaxii ayuu axaadiistii ilaaway waa asbaabta ugu cajiibsan wey asbaabo badan bay sheegaan oo qofka ku keenaysa inuu xifdigiisu xumaado kaa culimmadu waxay yidhaahdeen haddii la kala sooco xilligii uu xaafidka ahaa iyo xilligan uu isku dhex yaacay la kala sooco oo bimacnaa xilligaana dad baa ka wariyey dadkii ka wariyey wayba dhinteen mabay soo gaadhin ama intay ka wariyeen xilliguu xaafidka ahaa baa markuu isku dhex yaacay bay ka joogsadeen waxba kamay warin ama sida ubadkaa kala fiicane jariir ibnu xaazim markuu isku dhex yaacay ubadkiisi baa yidhi aabba waa mukhtalid waxba laga qaadan maayo way ilaaliyeen marka xadiidkan laga warinaya wuxuu noqonayaa maxay saxiix buu noqonay qabla alikhtilaad intaanu isku dhex yahay haddii la kala garan waayo oo waxa weeye xaadiistii hore iyo kuwa dambaba la kala sooci waayo ama laga shakiyo xadiikiisa waa l xadiikiisa waa la celinayay shiikhuu wuxuu hi wamataa tuubica haddii la raaco asayiu lxifdi kii xifdiga xuma nusakda qaarna al kuma jirto asayiu lxifdi kii xifdiga xuma bimuctabarin mid la tixgelinay ayaa raacaya waafaqay xadiidka ku waafaqay wakada sidaa waxaa la mida almastuuru baa la mida mastuurkana waa majhuulxaalkii aynu soo sheegnay iyo wlmursalu xadiidkii mursalka aha iyo wlmudallasu xadiidkii mudalaskaah ee tadliiska lagu sameeyey saara waa noqonaya xadiiuhum xadiidkoodu xasanan buu noqonaya laa lidaatihi laf ahaantiisa xasan u noqon maayo bal bilmajmuuci isugeynta ayuu xasan ku noqonaya xadiidka la aqbalayo afar baynu ka soo dhignay saxiix lidaatihi shuruudda saxiixa laga helay saxiix ligayrihi waa xasan tacaduday oo dhowr noqday oo la isku xoojiyey xasan lidaatihi waa khafiifu dabdigi halkan shiikhu wuxuu ku sheegayaa dacfigu hadduu yahay dacfi fudud oo kabmaya waa kuwan oo kale iyo wixii la mida xadiiu lmastuur wa xadiiu lmursal wاlmudalas wa xadiiu lmukhtalid waa kuwii xagga xifdiga laga daciifiyey laakiin xaalkoodu sahlanaa ama inqiaac yasiir ku dhacay sida mursalka iyo mudalaska iyo kuwa lamidkaa ah. xadiidkoodu waa la ysku kabaya laakiin shiikhu wuxuu yihi bimuctabar dad iskabaya waa inay yihiin yacni laba mastuur iyo saddex mastuur baa soo wariyey ama mastuur iyo mudallas iyo mursal baa soo wariyey ama laba mursala iyo mid mudallasa ama mid mukhtalia iyo mid sayi lxifdiya dadkii xifdigoodu dacfigoodu yaraa kuwa noocaasaa iskabaya laakiin kadaabkii mawduucii iyo matruugii iyo faaxish اlgarad iyo saaxibu اlgafla iyo alfaasiq iyo kuwa la midka ah kuwa xadiikoodu isma kabo xadiidkoodu ma kabmayo oo la kabi maayo xasan likayrihina halkaasuu ku sheegay uma isnaadu isnaadkii ima an yantahiya waa inuu ku dhammaado ila nabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga uu ku intihoodo tasriixan iyadoo la caddaynay aw xukman ama xukum ahaan yani nabiga inuu ku intihoonayo lama caddayn laakiin xukum ahaan waa la haleeshiinay min qowlihi qowlkiisa ha noqdo qowlkii nabiga aw ficlihi ama ficilkiisa aw taqriirihi ama wixii nabigu sugay ha noqoto halkaa waxaa ka soo baxaya imisa ya cadadku waa imise halkaa ka soo baxay marfuuca imsuu ka dhigay shiiku ya laba lix baa ka soo baxay tasriix iyo xukm soo laba ma maxaa ka dambeeyay qawlihi iyo ficlihi iyo taqriirihi isku dhifo ya imsaa ka soo baxay ah, saddex demin labaa wey eeg tasriixan waxaa ka soo baxay qawlan ficlan taqriiran soo saddex baa ka labaad xukmanna maxaa baxay qawlan iyo ficlan iyo taqriiran waa marka tasriix oo qowla waa inama alacmaalu biniyaat tasriixoo ficlana way iska badantay salla nabiyu sal allahu aleyh wasalam ilaa canas waataynu sheegaynay shalay ficilladii nabiga o dhan baa soo gelaya ee caddaa nabigaa sameeyey baa waa ficil tasriixa taqriirkuna ukila dabbu calaa maa'idati rasuuli illaah mascagaladii waxaa lagu cunay miiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam khaalid markuu la fadhiyey ou arkay nabigoo ka warwareegaya i axaraamun yaa rasuul allah maya buu i nebigu laakiin dhulkayagii laguma aqoon sidaasaan u diidaya faishtarahu wuu soo jiitay annagaa socodsiinaya hortiisu ka cuna saddexdaasi waa tasriix ficil qowl taqriir saddexda kale waa saddexdee qowlku inuu xukmi yahay waa qowlkii taabiciga laakiin xukman wuxuu noqonayaa qowlkii nabiga calayhi isalaatu wasalaam waa camaar bnu yaasir waa kii lahaa man saama alyowma aladii yushaku fiihi faqad casaa abalqaasim saxaabigu iskama odhan karo caasi bu noqdo ilaa bidaliil waxa dembiga lagu gelay ilah iyo rasuulkiisaa sheega inagu ficil iska odhan mayna waa dembi waa fahatee sooma waa marfuuc qawliya wey marfuuc ficliya oo xukmiya waa inuu saxaabigu ficil sameeyo ficilkaana la yidhaahdo waxa weey waxay ka dhigan tahay inuu nabiga arkay alayhi salaau wasalaam waxaan tusaale usoo qaadanayna fiqiyahaana waa loo faa'idaysanaya salaatuljanaaza marka allahu akbar lagu celcelinaya qacmaha kor ma loo taaga amse la iska daynay ya kor baa loo taagay nabiga calayhi salaau wasalaam xadiis saxiixa oo sheegaya janaazada qacmaha kor in loo taaga lama hayo sidaa awgeed culimada qaar waxay leeyihiin lama taadiy waana sidaa albaani dooranay allahu akbar allahu akbar baa la odhanay culimo kale waxay yidhaahdeen waxay ka sugan tahay ibnu cumar ayay ka sugnaatay ibnu cumar baa taagi jiray waxay yidhaahdeen ibnu cumar ficilkiisa wuxuu kusoo gudbinayaa ficilkii nebigu calayhi salaatu wasalaam waayo ibnu cumar maxaynu ku naqaan waa ninkii markuu xajka aadayo geedkii nabigu hoos degay iyo meeshii uu ku kaajay oo aan sunaba ahayn ninkii ku dadaalayay bu ah. imise jeer buu janaaze ku daba tukaday nabiga dee in badan ma dhici karto waxaa muuqanaya nabiga inuu ku khilaafo markaa markuu qacmaha kor u taagaye nabigu ka qaatay baa lii waa ficil laakiin aan ku caddayn nabigaa sameeyey saxaabigaa sameeyey laakiin xukman muxuu noqonaya waxaa laga soo qaadaya nabigu inuu sameeyey alayhi salaatu wasalaam taqriirka xukmigaahi waa in kii hore wuxuu ahaa nebiga hortiisa in lagu sameeyo kanna nebiga xilligiisi baa la sameeyey marka waxaa la odhanayaa shaygaasi waa bannaan yahay waayo xilligii nabigaa la sameeyey calayhi salaatu wasalaam saxaabadaa samaysay oo nabiga hortiisaba lagu sameeyey maya laguma samayn oo haddaa maxaa u daliishanaysaa dee waxyigiibaa soo degayay waxaasi hadduu mamnuuc yahay nabiga waa loo waxyoon lahaa oo waxa weeye jooji baa loodhan lahaa jaabir waa kii yidhi kunaa naczil walqur'aanu yanzil cazli baanu samaynayna iyadoo qur'aanku soo degay marka hadduu mamnuuc yahay waana xilligii nebiga hadduu mamnuuc yahay waxyi baa iman lahaa noo diiday cazli in la sameeyana nebiga hortiisa miyaa lagu samayn karaa suuragal maa suuragal maa marka waxaa laga soo qaadayaa nabigu inuu qira alayhi salaau wasalaam shiikhu wuxuu ihi aw ila axaabiyi kaali axaabiguu ku dhammaaday matnigii kadaalika maxaa looga jeedaa yani sidaa lasoo sheegay oo kale qawla wa ficla wa taqriiran intaba waa noqonay wa huwa axaabigu man mid weeye laqiya nabiya sal اllahu alayh wasalam nabiga la kulmay muminan bihi xaal uu yahay mid rumaysan nebiga wamaata ku dhintay cala lislaam islaamnimo walow takhallalat haba soo dhex gasho riddatun gaalnimo fil asaxi qowlka saxiixa haddii lagu socdo saxaabi horta maxaa la yidhaahdaa buu shiiku sheegay saxaabi waxaa la yidhaahdaa waa ka nabiga la kulma calayhi salaatu wasalaam laqiya buu isticmaalay lama odhan ra'a nabiy waayo ra'a nabiya haddii la hahda indhoolihii baa baxay indhooluhuna waa saxaabi markaa nebigu la kulmay baa la odhanay laqiya nabiy ama ijtamaca binabiy sala allahu alayh wasalam hadduu indhala yahay oo dhagala yahay laakiin nabiga xalqadiisa uu soo fadhiisto waa saxaabi wey isagoo mumina saxaabi buu noqonay muminan bihi waxaa la yidhi wamaata cala slaam islaamnimona waa inuu ku dhinto hadduu gaalnimo ku dhinto warkiisu waa dhammaaday walow takhallalat riddat fi lasax haddii uu nebigu markuu dhintay dabadeed xilligii abibakar waa tii dad saxaabada ka midi iyo qabaa'il ridoobeen dabadeedna uu soo laabto nebigoo dhintay saxaabinimadiisu waa baaqi wey mar hadduu islaamnimo ku dhintay ashcad ibni qays raggii la midka ahaa ayaa u tusaale ah waa saxaaba wey saxaabay noqonayaan waxaa imanaysa ninkii nebiga la kulmay calayhi salaau wasalaam miyaad meesha ku arkaysaan inuu nool yahay nebigu iyo inuu dhintay markuu nebiga la kulmayo waa muumin ninka la yidhaahdo khaalid ibnu khuwaylid alhudali ayaa wuxuu maqlay nebi maxamed baa xanuunsanaya dabeedna wuxuu yihi nebigaan gaadhayaa buu yii horena uma arag nebi laakiin muslim bua ah. madiine markuu soo galay baa la yidhi nebigu waa dhintay dabadeedna janaasadiisiibuu dul istaagayo nabiga jidhkiisii shariifka ah ayuu dul istaagay uu arkay nabiga calayhi salaau wasalaam laakiin wuxuu arkay nabigoo dhintay ayuu arkay laqiya nabiya maya mumina bihi wa cala lislaam saxaabi ma loodhanaya saxaabi lo odhan waayo culimmada qaar ibnu manda oo kale kitaabkiisa macrifatu saxaaba saxaabadu ku dar waxay yidhahdeen la saaxiibin laakiin mar hadduu nabiga arkay la kulmay muminna yahay waa aaabi ba yidhah waa la isku khilaafsay lakiin waxay u dhowdahay in saxaabi ahayn ayuu u dhow yahay sidaa awgeed baa culamada qaar waxay yidhaahdeen man laqiya nabiya sal allahu alayh wasalam muminan bihi xayan nabigoo nool waa inuu la kulmo masalada kaleaan idin weydiinaya waxa weeye jinkii ka warrama ya saxaaba male imse male waayo nabiga ma la kulmeen iyagoo muminiina ma la kulmeen ya <laughs> way la kulmeen wamaatuu cala islaam ilahay bay naga oge wax islaamnimo ku dhintay waa waa waa saxaaba wey marka saxaaba ma yihiin mise ma aha ibnu xajar wuxuu leeya iyadaynu kusoo gebagabaynaynaa wuxuu leeyahay alraajixu dukuuluhum buu yii fatxulbaari sida raajixa saxaabada way soo gelayaan waayo nabiga calayhi salaau wasalaam jin iyo insi labadaba waa loo diray labadaba waa loo diray muslimiin iyo gaalana way leeyihin nabigana waa la kulmeen makay kula kulmeen madiinay kula kulmeen meelo kaley kula kulmeen waid sarafnaa ilayka nafra min aljin waa ti la sheegay wadaadka la yidhaahdo nin muxadisiinta ka mida abi muusa almadini oo saxaabada kitaab ka qoray ayaa shiman ku sheegay dabeedna ibnulaiir oo isaguna kitaab saxaabada ka qoray baa ku naqdiyey xaafidku wuxuu hi kuma saxsana inuu ihahdo muxuu jinka u sheeg waa la sheegayaa buui jinka waa la sheegaya waxaad ugu noqotaa aayadda waid sarafnaa ilayka nafara min aljin kitaabka la yidhaahda adduru lmanhuur fi tafsiiri bilmaathuur oo suyuudi leeyahay markuu macnaynayo waid sarafnaa ilayka nafra min aljin ystamicuuna اqur'aan wuxuu hi akhraja bnu abi xaatim can mujaahid taabicigii weynaa waid sarafnaa ilayka nafra min aljin qaala wuxuu hi kaanuu sabcatan toddobay ahaayeen kuwaas alaaثaة min ahli xaraan waa meesha ibnu taymiya loo nisbeeyo suuriya ku taalla wa arbacaة min nasiibin bay ka soo jeedeen degaanadoodu u sheegay wa kaana asmaauhum magacyadooduna waa kuwan xasa wa masa wa shaasir wa maasir wاlrad wa inaan wاlaxqam wa saraq magacyo insi maha oo arkaysa magacyo insi maha aw ila taabiciyi buu ku dhammaaday wa huwa isaguna man laqiya صaxaabiya kadalik waa ninkii صaxaabiga la kulmay saas oo kale marka taabicigu waa ninkii saxaabiga la kulmay laakiin ma odhanaynaa mumina biaaabi ma laodhanay la odhan maayo mumina binabiyi baa la odhanay isagoo gaala ah hadduu saxaabiga la kulmo la xisaabin maayo taabici laakiin mumina binabiyi sal allahu alayh wasalam kaasina waxaa weeye waxaa la yidhaahdaa taabici falwalu ka koowaad waa kii nabiga ku intihooday almarfuucu baa la yidhaahdaa wthaani ka labaad almawquufu baa la yidhaahdaa wthaaliu ka saddexaad almaqطuucu baa la yidhaahdaa waman duuna taabiciyi taabiciga ciddii ka sokaysayna fiihi gudihiisa miluhu waa la mid oo taabiciga hadalkiisa iyo ficilkiisa wuxuu qiray taabicigu meesha soo geli mayso waa bini aadam laakiin saxaabigu wuxuu qiray waa mawquuf oo nebiga waxay ballan kula galeen anlaa nakhaafa fi llaahi lowmata laa'im waa saxaabada laakiin taabiciga lo odhan maayo hortiisa wax lagu sameeyo waa waafaqay idan taabiciguna waa qaba loodhan maayo laa yunsabu lisaakitin qowl baa l mid aamusay waxba looma nisbay marka iyaga waa qowl iyo ficil keliya taabiciinta dadka taabiciinta ka sokeeya taabicu taabiciga iyo tabacul atbaaca iyo kuwii ka dambeeyey sanadka la sheegay ee hadalkooda ku dhammaada maqtuuc baa la yidhaahda waa taabiciga iyo cidda ka sokaysa wa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa lilakhiirayni labada dambe waa mawquufka iyo maqtuuca alahar baa la yidhaahdaa bilowgii markaynu alkhabar sheegaynay waataynu nidhi alkhabar ahar iyo xadiid baa soo gudagelay labaduba sida macruufka ah alxadiidna waa nebigu keliya calayhi salaau wasalaam alharna waa saxaabada iyo taabiciinta khabarkuna waa ka caamsan yahay wallahu aclam sal اllah waslm alى nabiyina mxamed